أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka shan iyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تاسبان النبي أمر صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا عمر وإن عدك أن آدنا سر لوغو قادن آدنا أن هوس لوغو دقين إلا كن دحدحاض لقدقو وربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه man kaana calaa cariishihi yacni waqtiyada qaar nebigu sala allahu alayh wasalam codka sare u yaro qaadi jiray ilaa dadka debadda joogaa ay markaa maqlayaan ee aan markaa dhismaha cariishka aan ku guda jirin hadday tahay qeybta lasoo xaydaama ee markaa xagga ilinka ah iyo hadday tahay gudaha midnaba dadkaan ku jirin ee debadda joogaa ay khaarij alxujra teedkaba ka dambeeyaa ilaa ay ka maqlaan xujrada waqtiyada qaar waxaa loo isticmaalaa qolka marna waxaa loo isticmaalaa meel la teeday wa bidalika taas sidaa dhexdhexaadka in loo akhriyo aan aadna sare loogu qaadin aadna aan hoos loogu dhigin amara waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam abaabakrin abaabakar buu amray wa cumara cumar buu amray radia allahu canhuma labaduba ilaa ralliha ka noqde wadalika taasina waxay ahayd oo xasishay xiinamaa kharaja taasi xiinamaa kharaja waxay dhacday markuu soo baxay nebigu sala allahu alayh wasalam leylatan habeen soo baxay fa idaa huwa biabi bakrin radia allahu canhu waxaaba markaa fa idaa huwa waaba isagii oo biabi bakrin abibakar ku soo baxay oo bimacnaa aragtida uu abibakar arkayo ama codkiisa uu maqlayaa ay kedisa ku noqotay radia allahu canh abubakar ilahay raalliha ka noqdeen yusallii xaalu abu bakar tukanaayo wuxuu tukanayo yakfid min sawtih xaaluu codkiisa hoos u dhigaayey ayuu tukanayay oo qiraa'ada uu aada hoos ugu dhigay wa mara nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu soo maray bicumara ibni alkhaaabi radia allahu canh cumar bnu lkhaaabna waa soo maray wa huwa isagoo cumar tukanaya ayuu soo maray walxaal huwa yusallii wuxuu tukanayay raafican sawtah xaaluu sare u qaaday ayuu tukanayey sawtahu codkiisa uu sare u qaaday cumar falama ijtamaca markay kulmeen abu bakar iyo cumar cinda annabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga agtiisa ay ku kulmeen qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam yaa abaa bakrin ababakarow marartu bika waxaan ku soo maray wa anta tusallii walxaal anta adigu tusalli aad tukanayso takfidu waxaad tukanaysay takfidu xaalaad hoos u dhigaysay min sawtika codkaaga wax ka mid ah aada hoos u dhigaysay ayaa tukanaysay qaala wuxuu yidhi abubakar isagoo ka jawaabaya qad asmactu waan maqashiiyey buu yidhi abubakar man naajaytu yaa rasuula allah ay aladii naajaytuh kii aan la faqaayey waan markaa maqashiiyey codka yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow wuxuu u jeedaa ilaahay baan la hadlayey oo la faqayey oo ilaahayna codkayga waa maqlayey markaa mar hadduu ilaahay codkayga maqlaayo dee maxaan saraba uga qaadaa wa qaala licumara waxaanuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam cumar marartu bika waxaan ku soo maray wa anta tusalli walxaal anta adigu tusalli aad tukanaysaan ku soo maray waxaad tukanaysay raafican sawtak xaalaad sare u qaaday ayaad tukanaysay sawtaka codkaaga aada sare u qaaday fa qaala wuxuu idhi cumarna isagoo ka jawaabaya yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ow uuqidu lwasnaana waxaan baraarujinayey alwasnaana ka markaa hurdaysan ee markaa hurda ayaan baraarujinayay wa atrudu waxaan caydhinay oo eryayey ashaydaana shaydaanka ayaan eryaayey oo qiraa'adaa aan codka sare u qaaday waxaan uga jeeday shaydaankana inaan ku caydhiyo dadka hurdana aan ku toosiyo faqaala اnabiyu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi nebigu salى اllahu alayh wasalam ya abaa bakrin abaabakarow irfac min sawtika shay-a sare u qaad min sawtika codkaaga xaaluu ka mid yahay shay-an wax sare u qaad ama irfac sare u qaad min sawtika xagga codkaaga waxaad sare u qaaddaa shay wax sare u qaad wa qaala licumara waxaanuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam cumar ikfid min sawtika shay-an hoos u dhig min sawtika xagga codkaaga waxaad hoos u dhigtaa shay-an wax hoos u dhig ama xaaluu codkaaga ka mid yahay shayga soo socdaa hoos u dhig ayuu ku yidhi xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim iyo soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaanina waa ku raacay waxaanu xadiidkani tilmaamayaa salaatuleylka qiraa'ada lagu akhrinayo jahriga lala jahrayaa inaanu ahayn jahri codku dheer yahay oo aada u dheer yahay ee uu yahay yacni mid markaa dhexdhexaad ah oo aan aada u dheerayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam cumar waa kaa yidhi yacni codka hoosu yaro dhig oo in aada markaa sare loogu qaado cumar waa u diiday nebigu sala allahu alayh wasalam abubakarna wuxuu nebigu amray inuu sare u yaro qaado oo isagu si xanshaa shaqo ah hoosaysu u akhrinayey abubakar markaa midna sare u yaro qaad baa lagu yidhi midna hoos u yaro dhig buu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa salaadaha qiyaamu leylka ah hadday taraawiix tahay iyo hadday markaa nuska dambe in la kacay tahay tay dadku tahajudka ku magacaabaan midnaba in codkan sare loo qaadin saas aawadeed samaacadaha in laga akhriyo oo codka sare loo qaado waxay khilaafsan tahay xadiidkan bay khilaafsantao ka hor imanaysa waxaana laga yaabaa wakhtiyada qaarkood in la yidhaahdo samaacadda aanu ku akhriyayno ama samaacadda debadda ee aanu ku akhriyayno qiraa'ada waxaa ku jirta maslaxa ku jirto dadkaanu ku toosinaynaa dadkii ayaanu ku toosinaynaa in la yidhaahdaa dhici karta weliba waxay aada usii qabiix tahay oo qubxigeedu sii badan yahay markay nuska dambe noqoto waxaana dhici karta inay halkay isleeyihiin ajar kororsada inay dembi kororhsadaan inay dembi kororsadaan ayaaba dhici karta arrinka ah waxa weeye maslaxo ayaanu u samaynaynaayoo dadka hurdo ayaanu ku toosinaynaa arrinkaa cumar waa sheegay laakiin maslaxadaa nebigu ma ictibaarin oo markuu cumar yidhi uuqidu lwasnaana wa atrudu shaytaana waxaan sare ugu qaaday weliba samaacad isagu kuma akhriyayn laakiin dee cod dheer buu ku akhrinayey nin cod weynna waa ahay oo jahwari ah marka si kastaba codku ha u dheeraadee cod aan samaacad lagu akhriyayna waa la garanayaa dee inaanu in badan soconayn oo qiraa'o lagu akhrinaayo aan adaan iyo erayo kooban aan ahayn ee ay tahay yacni qiraa'o la akhrinaayo waa in kooban intuu gaadhayaa samaacaddii laakiin min taraf ilaa taraf bay gaadhays min taraf ilaa taraf bay gaadhays nebigu markaa ma odhan yacni inuu sidiisa u daayo uma fasixin ee wuxuu markaa nebigu amray inuu hoos u dhigo aayadduna waxay sheegaysaa walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila marka aayadda iyo xadiiskuba waxay tilmaamayaan inay markaa noqoto jahriga lala jahrayaa jahrun duuna aljahri markaa inay noqotee jahri aada u dheer inaanu noqon saas aawoodee ahlucilmigu waxay yidhaahdaan samaacadaha gudaha in lagu isticmaalo weeye oo aan markaa samaacadda dabadda lagu isticmaalin khaasatan markay tahajudka tahay waa ka sii daran tahay yaday mar walba ku fiican tahay in waxa weeye qiyaamu leylka yacni markaa samaacadda debadda inaan lagu isticmaalin xataa taraawiixda aan samaacadda debadda inaan lagu tukan ayaa markaysagaa fiican waxaana dhici karta dadka qaarkood inay dhibsadaan oo ama markaa qaarkood ay doonaan intay marka waxa weye fiidkoodii waxay tukanayeen tukadeen inay doonaan inay iska yaro seexdaan dabeedna marka samaacaddii lagu daaro ay inay ka seexan kari waayaan oo halkaana karaahiye iyo dhibaato ay marka ka timaaddo wa rubama waxaa dhici kartaa dadka qaarkoodu ama xanuunsanaya ama marka waxaweye dhibaataysan inay marka waxa weye cadhoodaanba oo ay habaaraanba yacni ruuxaas marka waxa weeye sidaa ku akrinayaana habaarta habaarka naftiisa isaga u bandhigay haddii markaa dadka qaarkood ay habaaraan calaa nafsiha janad baraaqisho baraaqish nafteedaay ku tacadiday nafteeda ayay ku tacadiday marka sida sunnadu tahay waa in la raacaa oo waa in laga daayaa codka aadka u dheer waa in laga daayaa salaadaha marka qiyaamu leylka ah hadday kuwo hore yihiin iyo hadday kuwo dembe yihiinba waa in laga daayaa samaacadda debedda hadday noqoto samaacad in loo baahdo ta gudaha la isticmaalo laakiin ta debadda ha laga xidho bayt shiciroo loo nisbeeyo shaafici loo nisbeeyaa wuxuu sheegaa raama nafcan fadara min gayri qasdin wa min albiri maa yakunu cuquuqa raama nafcan fadara min hayri qasdin yacni wuxuu doonay oo u qasday wax tar laakiin dhib ayuu sameeyey qasad la'aan ayuu dhibaato ku sameeyey wa min albiri maa yakuunu cuquuqa samafalka laftiisana waxaa ka mid a ah wax laftiisu waalidinkaarnimada ka midka wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdaa aljaahiru bilqur'aani ka la jahraya qur'aanka kaljaahiri bisadaqati wuxuu la mid yahay sidii mid sadaqa la jahraayo kaluu la mid yahay oo qur'aanka qiraadiisa ka sare u akhrinayaa wuxuu ka dhigan yahay ee muujinayaa ee codka sare u qaadaya mid sadaqadii muujiyey oo kaluu ka dhigaya walmusiru waalmusiru bilqur'aani ka siraysanayo hoos u akrinaya qur'aanka qiraa'adiisana kalmusiri bisadaqati wuxuu la mid yahay kii sadaqada siraysanayo kaluu isaguna la mid yahay xadiidkana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixi markaa wuxuu tilmaamayaa jahriga iyo israarka labada mid waliba inay bannaan yihiin haba kala fadli badnaadeene taas yadaa buu tilmaamaya in tubdu sadaqaati fa fanicimmaa hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum allah wuxuu yidhi haddaad muujisaan sadaqaadka haddaad muujisaan yacnii wax la sameeyay u fiicnaatay muujinta la muujinaya haddaa qarisaan oo fuqarada siisaanna way idiin khayr badantahy inaad sidaas samaysaanoo waxay idinka khayr badantahy inaad muujisaan marka aayaddaasi waxay sheegaysay sadaqadii in la muujiyo iyo in la siraystaa labaduba inay bannaan tahay laakiin bisharti waa inay riyaa ka madhan tahay marka la muujinaayo laakiin labada waxase sii fadli badan in la siraystaa sii fadli badan waayo waa abcad min arriyaay oo istuskay uga fogaansho badantay ikhlaaskay u dhowaansho badantay maa kaana yaqra'uhu sala allahu alayh wasalama fi salawaati kuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'uhu mid akhriyaa sala allahu alayh wasalam fi salawaati salaadaha gudahooda uu ku akhrin jiray ayuu halkana sheikhu kaga hadlaya wa amaa maa kaana kuu ahaa miyaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'uhu mid akhriya sala allahu calayhi wasalam fi salawaati salaadaha gudahooda mid ku akhriya uu ahaa oo min asuwari yacni suuradaha ka mid a ama suurada ahaaday iyo wal aayaati aayaad ahaaday fa inna dalika kaasoo akhrinta uu nebigu sala allahu alayh wasalam salaadaha gudahooda uu ku akhrinayaa yakhtalifu wuxuu isku khilaafsanaayo ku kala duwanaa biikhtilaafi asalawaati alkhamsi salaadaha shanta ahi kala duwanaanshahay kala duwanaayeen ayay markaa ku kala duwanaa qiraa'adu akhrinayeyna wagayriha iyo salaadaha kaleba kala duwanaanshahay kala duwanaayeen oo salaadahoo dhan isku qadar kuma akhrin jirin ee waxaa ku sugnaa qiraa'ada uu ku akhrinayo kala duwanaanshaha ku sugnaa wahaaka tafsiila daalika iga qaado tafsiila daalika caddaynta taa la caddaynaayo iga qaado mubtadi'iina xaalaannu ku bilaabanayno bisalaati aluulaa min alkhamsi salaada koowaad ee shanta salaadood ka mida annagoo ku bilaabanayna kow salaatulfajri salaada subax ayuu halkana kaga hadlayaa qiraa'ada uu nebigu sala allahu alayh wasalam ku akhrin jiray kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriyaa fiihaa salaada subax gudaheeda wuxuu ku akhrin jiray bitiwaali lmufasali yacni markaa mufasalka subaca la yidhaahdo ee suuradihiisa dhaadheer buu ku akhrin jiray mufasalka subaca la yidhaahdaana waa qaaf laga bilaabo ilaa birabinnaas laga gaadho xadiiskaana nasaa'i iyo imaam axmed baa soo wariyey fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriya alwaaqicata suuratu lwaaqica mid akhriya buu ahaa wa naxwaha iyo suuradaha kale la midkaa buu akhrin jiray ee xagga markaa qadarkaoo kale kala mida qadarka ay la eg tahay suuratu lwaaqica oo min asuwari suuradaha ka mida fi rakcatayni labada ragcadood gudahooduu ku akhrin jiray oo labada ragcadood ee salaada subax suuratulwaaqic oo kale intuu u kala qaybiyo inuu ku akhriyo waa samayn jiray nebigu sala allahu alayh wasalam suuratulwaaqica ku akriyo xadiidkaana imaam axmed iyo ibnu khusayma soo wariyey xaakim wa qara'a nebigu sala allahu alayh wasalam waa akhriyey min suurati tuur suuradda suuratu tuur wax ka mida ayuu akhriyey wadalika taasina waxay xasishay oo dhacday fii xajati alwadaac xajkii sagootiga ayay dhacday ee nebigu sala allahu alayh wasalam ummadda sogootiyayey sannadii tobnaad ee hijiriyada ayuu nebiguna sala allahu alayh wasalam xajiyey xajat lwadaac markaasuu sameeyey xadiidkaana waxaa soo wariyey iyo muslim laakiin wa qara'a min suurati tuur minta hadda uu sheikhu markaa yacni ku daray bukhaari iyo muslim mintaasi kuma jirto ee markaan raajacay waxa qoran inuu suuratu duur nebigu akhrinayey ayaa qoran oo bukhaari iyo muslim ku sugan marka ma aqaan ma riwaayo kale oo saxiixaynka ka baxsan ayuu sheikhu marka waxa weeye lafdiga minta ka helay mise faham ahaan buu u fahmay suuratu duur buu akhrinayay inaanay ku caddayn inuu suuradda dhammeey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriya buu ahaa oo salaada subax ku akriya qaaf waalqur'aani almajiid suuratu lqaaf buu ku akrin jiray wa naxwaha iyo suurado kale oo shabbaha oo xagga qadarka ka la eeg bimacnaa qadarka ay qaaf la eg tahay oo kale la eeg ayuu ku akhrin jiray fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad ee salaada subax ka mid a ah. xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim iyo tirmidi baa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriya buu ahaa biqisaari lmufasali mufasalka ama subca mufasalka kuwiisa suuradihiisa yaryar suurad ka mida ayuu ku akhrin jiray ka ida shamsu kuwirat sida markaa ida shamsu kuwirat oo kale ayuu ku akhrin jiray yacni salaada subax uu ku akhrin jiray yacni ragcad ka muslim iyo abu daawuud baa soo wariyey wa qara'a waa akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam maratan marna waa akhriyey idaa zulzilat suuradda idaa zulzilat ayuu akhriyey fi rakcatayni labadii ragcadood ayuu ku akhriyey subax ka mid ahaa kiltayhimaa labada mid walba waa ku akhriyey oo ragcaddii koowaadna suuratu zulzilat oo u dhammeeyey waa ku akhriyey faatixada dabadeed ragcaddii labaadna suuratu zulzilat oo u dhammeeyey waa ku akhriyey yacni markaa salaaddii subax xataa qaala ilaa uu ka yidhi alraawi raawigiiyo xadiiska soo warinayay uu ka yidhi falaa adri ma garanaayo annasiya rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam miyuu ilaaway rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam am qara'a daalika camdan mise taa wuxuu ugu akhriyey badrheer iyo ogaan buu ugu akhriyey ma kala garanaayo buuhi xadiiskaana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo bayhaqi baa soo wariyey raawigu markuu leeyahay miya miyuu ilaawey mise ogaan buu ugu akhriyey oo ma ilaawin ma kala garanayo markuu leeyahay wuxuu uga jeedaa isagoo ragcaddii koowaad idaa zulzilad ku akhriyey haddana ragcaddii labaad soo celintuu idaa zulzilad soo celinayo ma ilowshiyay uga dhacday mise qasad bay uga dhacday ma kala garanaya buuri sheekh albaanina waxau yihi waالظaahiru anahu calayhi الsalaamu facala dalika camda litashriic labadaa weji ee raawiguu sheegay wejiga muuqda ee daahirka ama qawiga ahi wuxuu yahay in nebigu sala allahu calayhi wasalam taa u sameeyey badrheer iyo ogaan u sameeyey oo miduu camdi u sameeyey inay tahay sharciyeynna uga jeeday waayo nisyaanka iyo ilowshiiyuhu waa khilaaful asli oo waa mid asalka khilaafsan waa mid asalka khilaafsan qariino sheegaysa inay ilowshiye uga dhacdayna xadiidka kuma sugna mar haddaynay ku sugnayn sida khilaafulasliga in lagu xambaaro waxa ka fiican sida asalkaa in lagu xambaaro oy nebigu tashriic uga jeeday wejhu tarjiixa uu sheikhu arjaxayo siday ku dhisantahy waa sida waana saxiix wa qara'a waa akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam maratan marna waa akhriyey fi safari isagoo safar ku sugan ama safar gudihii wuxuu ku akhriyey qul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas yacni markaa suuratu alfalaq iyo suuratu annaas ama mucawidataynka labadaas suuradood ayuu ku akhriyey isagoo safar ku jira salaaddii subax labada ragcadood ku kala akhriyey laakiin safar buu nebigu ku jiray sala allahu alayh wasalam safarkuna waa madinatu takfiif wuxuu loo filaan u yahay fudaydinta ayuu markaa loo filaan markaa u yahay safarku waayo takhfiifaad fara badan ayuu sababa xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu khusayma iyo xaakimiya baa soo wariyey ibnu khusayme iyo xaakimna waa saxiixiyeen wakadalika sheikhu اlalbani wa qaala wuxuu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam licuqbata bni caamirin cuqbatu bnu caamir wuxuu ku yihi radia allahu canh iqra akri fii salaatika salaadaada gudaheeda waxaad ku akridaa almucawidatayn yacni markaa labada qul famaa tacawada ma magan galo mutacawidun mid magan galay bimilihimaa labadaa laba la mida ma magan galo xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo axmed baa soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix waxaa jira qowl laga soo naqliyo cabdullaahi ibn mascuud oo saxaabiga cabdullaahi ibn mascuud la yidhaahdaa uu yidhi qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas kama mid aha qur-aanka oo kitaabka kama mid aha culamada qaarkood warkaa cabdullaahi bn mascuud laga sheegay waabay inkireen oo waxay yidhahdeen been weeyo ma jirto oo mid ka sugan oo uu yidhi cabdullahi bn mascuud ma aha culamada arrinkaa inkirtayna waxaa ka mid a ah. alimaamu nawowi wuxuu ku inkiray majmuuca sharxulmuhadabka waxaanuu yidhi arrinka noocaasi waa kadib oo cabdullahi bn mascuud mid ka sugan maahe waa been waxaa ka mid a ah culamada inkirtay ibnu xasmi baa ka mid ah oo wuxuu yidhi waa kadibun waa batil waa been iyo batil weeyo mid waxa weeye cabdullahi bin mascuud sidaa yidhi ma aha mashaayikh kale oo sidaasi si la eg inkirayna waa jiraan laakiin xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu ku sheegayaa markuu hadalladaas soo naqliyo waxa uu odhanayaa asaaniid saxiixa a ah bay kaga soo aroortay cabdullahi bn inuu sidaa yidhi dabadna asaaniiddii buu taxayaa markaasuu odhanayaa sanadkani waa saxiix kan kale waa saxiix asaaniiddii buu markaa ayuu taxayaa dabeedna uu odhanayaa arrinkaa la yidhi waa been waa qalad ee saxiixay ka tahay cabdullahi ibn mascuud haddaba hadday saxiixo ka tahay sidaa xaafid ibnu xajar alcasqalaaniba uu sheegay ummaddu waxay ku ijmaacsan tahay ama muslimiintu ay isku waafaqeen inay labadaas suuradood ee mucawidataynka la yidhahdaa qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas inay qur'aanka ka mid yihiin haddaba maxaa lagu tawjiihinayaa hadalka cabdullaahi ibn mascuud ka sugnaaday wuxuu odhanayaa culamada qaar waxay ku tawjiihiyeen ta'wiil bay markaa saareen ay ku awilayaan kama mid aha wuxuu u jeedaa nalama amri inaanu musxafka ku qorro laakiin ugama jeedo qur'aanka inay ka mid ahayn taana waxa weeye laysataa min kitaab illaahi ayuu soo aroorinayaa markaa waxa weeye taawiilkaa laftiisa bucdaa ku sugan buuri bucdi ayaa ku sugan buuri almuhim qaarkood waxay yidhaahdeen culammada ka midii waagaa hore inay tawaaturine markii dambay tawaaturtay taa lafteedana xaafid ibnu xajar waa radinayaayoo wuxuu odhanayaa inaanay markaa hore tawaaturin lafteedu waa mid markaa qalad ah oo markaa hore laftiisa wakhtigii cabdullahi mascuud way tawaaturtay shakina kuma sugna marka waa arrin baciida intaana lagu tawjiihiyo arrin baciida weeye intaa lagu tawjiihiyo ama lagu xambaaro waxaa kaloo culamada qaar ay ku xambaareen sifo ka sifo gaara oo aan la sheegin baa nafyigu ku dhacayaa ee asaalatanba kitaabka kama mid ah ugama jeedo keliye wuxuu ka tilmaamayaa yacni markaa sifo gaara ayuu markaa oo aan madkuur ahayn buu sheegayaa adigu calaa kulli xaal ta'wiilka la awilaayo nowcan maa culammadu markaysaga waa ku idiraabeen laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy way sugan tahay waxaana wejigaas calaa kulli xaal lagu xambaaraa oo culamada qaar ay ku tawjiihiyeen in la yidhaahdo cabdullahi bn marka uu warkaa sheegayey wuxuu u qabay bimathaabati aladkaar oo kale inay tahay buu u qabay oo famaa tacawada mutacawidun bimislihima oo qur'aannimadan markaa u caddayn laakiin dib bay uga caddaatay markii dambe markii saxaabadii kale u soo naqliyeen oo u sugeen in nebigu sala allahu alayh wasalam yacni qur'aannimo u sugay oo uu salaadda ku akhriyey oo uu axaadiistaa kale ogaaday cabdullahi bn mascuud markii dambe waa ka baxay ra'yigaas waxaanuu ku tegey inay qur'aanka ka mid tahay ayuu ku tegey markii horena arrinka noocaasi kalad buu uga dhacay waxaanuu ta'awulay oo is yidhi adkaartoo kaley ka mid tahay sida adkaaraha qaarkood loo akhristo ayaa markaa mucawidataynka ama qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas loo akhristaa laakiin mid waxa weeye qur'aannimo loo akrinaayo ma aha laakiin qur'aannimo in loo akrinayaana markii dambe way u caddaatay inay u caddaatayna waxaa ku tusinayaa yacni markaa qur'aanka ee qoraadu dadka ay ka soo wariyeen waxaa ka mid ah cabdullahi ibn mascuud ee sanadadeedu gelayaan qoraada markaa sanadadeedu ay cabdullahi ibn mascuud ku aroorayaanna yacni markaa qaari ka reebaya mucawidateynka ma jiro qur'aanka marka mar haddii quraadii ka soo warisay ama marka waxa weeye looga soo wariyey yacni marka oo looga soo naqliyey qur'aanka cabdullahi bn mascuud uu riwaayadooda mucawidatayinku ku jirto qur'aannimo ugu jirto taasi waxay ku tusinaysaa ra'yigii hore inaanu ku sugnaanin ee uu markaa ra'yigan dambe u soo noqday ilaa riwaayadii isaga ka sugnayd ee ka tawaaturtay ayaabay ku sugan tahay lafteeda inay qur'aanka ka mid tahay oo qur'aannimo looga wariyey marka warkiisii hore iyo warkan marka la kulmiyo waxaa la isugu keenayaa in la yidhahdo midba xal bay ahayd marka labada hadal marka la isu keeno ee cabdullahi ibn mascuud riwaayada sheegaysa inaynay laysata min kitaab illaah iyo quraadii markaa qiraa'ada ka soo warisay cabdullahi ibn mascuud inay riwaayadooda ku jirto qur'aankay cabdullahi bn mascuud ka soo wariyeen ee ka soo naqliyeen ee cabdullahi bn nebiga ka soo warinaayo inay mucawidataynku ku jiraan waxay noqonaysaa in waxa weeye lagu tawjiihiyo markii hore inuu u haystay inay adkaar nebiga calaa sabiil adkaar oo kale inay tahay ay sidaa uga sugnayd oo aanuu moodayn markii hore inay qur-aanka ka mid tahay laakiin markii dambe markay u caddaatay inay qur'aanka ka mid tahay sidii inuu ku naqliyey sidaana lagaga wariyey saas yadaa baa lagu tawjiihinaya la isugu keenaya waxaana caddaynaya inay qur'aanka ka mid tahay oo qul acuudu birabbi alfala wa qul acuudu birabbi annaas inay ku jirto qur'aanka ijmaacay ummaddu ku ijmaacday oo muslimiintao dhan baa ku ijmaacsan musxafka inay ku sugan tahay waxaa kaloo caddaynaya nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa salaada ku akhriyey qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas qur'aan haddaynay ahayna kuma akhriyeen waxaa kaloo caddaynaya xadiidkan kale cuqba iqra' fii salaatika almucawidatayn salaadaada waxaad ku akridaayoo ku tukataa mucawidataynka ku tuko marka kullu dalika waxay caddaynayaan inay qur'aan tahay saas aawadeed culammadu waxay ku ijmaaceen ruuxa inkira mucawidatayinku ama qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas inay qur'aanka ka mid tahay ruuxa inkiroo dafira inuu ku gaaloobayo bay culammadu isku waafaqeen ama inkaarka cabdullahi bn mascuud markii hore uu inkiray ta'awul buu ku dhacay markaa horena uma caddaan markay u caddaatayna waa ka noqday wa kaana axyaanan yaqra'u biaksara min dalika wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriya buu ahaa biakthara min daalika wax ka badan intaa mid akhriya buu ahaa oo ku akhriya salaad subax fa kaana yaqra'u sittiina aayatan wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid akhriya lixdan aayadood fa akhara iyo wax ka badanba mid ku akhriya buu ahaa salaadda subax mid ku akhriya ilaa lixdan aayadood ama wax ka badan buu ku akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim qaala bacdu ruwaatihi waxay yidhahdeen ruwaadda xadiidka soo warinaysa mid ka midii laa adri ma garanaayo fii ixda rakcatayni labada ragcadood mid ka mid a miyuu ku akrin jiray lixdanka aayadood ama waxa ka badan aw fii kiltayhima ama labada ragcadoodba gudahooda majmuucooda miyuu ku akrin jiray lixdanka aayadood ma kala garanayo buuri wa kaana wuxuu ahaa nebigu salى اllahu aleyh wasalam yaqra'u mid akhriya bisuurati ruum suuradda suuratu ruum buu akhrin jiray xadiidka waxaa soo wariyey nasaa-i iyo axmed iyo bazaar sheikhu wuxuu uhi bisanad jayid yani sanad eh, jayida ayuu ku soo wariyey hada huwa aladi istaqara calayhi ara'yu akhiira kaasina waa ka ra'yiga aan xadiidkan ka leeyahay xagga takhriijkiisa sida markaa arrinkaygu ku sugnaaday ra'yigaygu ku sugnaaday weeyaan buuri khilaafan lima kuntu dakartu fi tamaam lminna wa gayrihi falyuclam taas oo khilaafsan ama xaalan khilaafayo sidaan ku sheegay ee tamaamulminno ku sheegay iyo kutub kaleba oo waagii hore xadiidkan shiikhu sanadkiisa waa daciifiyey laakiin markii dambe wuxuu ku tegey inuu sanadkiisu jayid yahay caalimkana hadduu ra'yigiisu iskhilaafo ra'yiga dambe ayaa u ra'yi ah wa qowlu man canhu ruwi qowlaani mu'aharun id yatacaaqabaani wa axyaanan bisuurati yaasiin marmarka qaarkoodna nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku akrin jiray salaadda subax bisuurati yaasiin suuradda yaasiin buu ku akrin jiray axmed baa soo wariyey bisanad saxiix wa maratan marna sallaa waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam asubxa salaad subax buu tukaday bimakkata maka ayuu ku tukaday fastaftaxa wuxuu bilowday oo furfurtay suurata almu'miniin suuradda suurata almu'miniin buu furfurtay xataa jaa'a dikra muusa wa haaruuna aw dikra ciisa ilaa uu markaa ka gaadhay sheegista muuse iyo haaruun la sheegayo ama raawigu wuxuu yidhi waa ka shakiyeeye aw dikra ciise ama ciise markaa sheegistiisa ilaa uu ka gaadhay shaka bacdu aruwaati ruwaadda qaarkood baa shakiyey ma dikru muusa baa la yidhi mise dikru ciisa baa la yidhi akhadatu waxa qabatay saclatun qofac baa qabtay fa rakaca nebigu sala allahu alayh wasalam waa rukuucay nebigu sala allahu alayh wasalam waa rukuucay yacni dikru muusa iyo dikru ciisana way isku dhow yihiin a laba mawdicoo isku dhow xadiiskaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey isagoo musnada bukhaarina tacliiq aan jaazim ahayn ayuu kusoo wariyey wa kaana axyaanan wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam marmarka qaarkoodna ya-ummuhum fiiha mid ku tujiya buu ahaa bisaafaat suuradda suuratu saafaat buu ku tujin jiray xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu yacla wa kaana yusalliiha wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid ku tukada ha salaadda yowma aljumucati maalinta jimco gudaheeda bialiflam mim tanziilu sajda yacni suuratu sajda ayuu ku tukan jiray fi arakcati اluulaa ragcadda koowaad wa fi athaaniyati ragcadda labaadna wuxuu ku tukan jiro bimacnaa ku akrin jiray bihal ataa cala alinsaani suurat linsaan ama suurat dahri xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka waxaa lagu xambaarayaana haalibka inuu sidaas samayn jiray ama xadiidka lagu soo wariyey kaana yudiimu waa daa'imi jiray inuu ku tukado salaad subaxoo kastoo jimce inuu labadaas suuradood ku akriyo waa daa'imi jiray riwaayadaas iyadu ma sugna riwaayada dawaamka sheegaysa ma sugna kaanadana waxaa laga qaadanaya un aglabiya laga qaadanaya aklab inay ahayd baa laga qaadanayaa ee dawaam lagama qaadanayo bale marmarka qaarkood waxaa soo aroortay kaana in nusuusta loo isticmaalay wax mar qura dhacay sida axaadiista ku soo aroortay yacni xajka manaasigta nebiga sala allahu alayh wasalam uu marayey kaana markaysaga in laga cabiray waxyaalahaas qaarkoodna ay ahaayeen wuxuu mar qura sameeyey lakin taas waa min gayr alghaalib lakin haalibku kaana waa in loo isticmaalo waxa markaa soo noqnoqday ee in badan la sameeyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yutawilu mid dheereeya buu ahaa fi rakcati اluulaa ragcadda koowaad akhrintuu akhrina ayuu dheerayn jiray wa yuqasiru waa gaabin jiray fi haaniyati ragcadda labaadna waa gaabin jiray xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey calaa kulli xaal axaadiista baabkani waxay tilmaamaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu waxa weeye suurado badan oo kala duwan salaada subax inuu ku akhriyey oo suuradaha qaarkood wakhtiyada qaarkood ay ahaa inqisaaru mufasalka oo mufasalka kuwooda aan dhaadheerayn inay ahaayeen qaar marka inuu ku akrin jiray kuwa markaa tiwaalulmufasalka marmarka qaarkood sida markaa tuur iyo suuratu qaaf iyo suuratu tuur oo kale inuu ku akrin jiray iyo suuratulwaaqic oo kale inuu ku akrin jiray waktiyada qaarkoodna suurado ka dhaadheer inuu ku akrin jiray yani mid walba nebigu sala allahu alay wasalam waa sameeyey laakiin haalibka xaalkiisu wuxuu u badnaa nebigu sala allahu alay wasalam salaada subax inuu dheereeyo yani fii haalib axwaalih xaaladihiisa badankooda salaada subax waa dheerayn jiray waxaanu ilaahay ku iطlaaqay wa qur'aan alfajri oo qur'aan baa lagu magacaabay salaaddii subax qur'aan alfajri waxaa loogu magacaabay culammadu yidhaahdeen qiraa'ada dheeraynta la dheeraynayo daraaddeed baa loogu magacaabay laakiin si aan badnayn inuu suurado aan dhaadheerayn sida idaa zulzilad iyo inuu ku akriyeyna waa dhacday mucawidataynka oo kalena inuu ku akriyey waa dhacday isagoo safar ku sugan marka fi safar qaydista la qaydaayana waxay ku tusinaysaa isagoo negoo muqiima inaanu ku akrin jirin marka qaalibku wuxuu ahaa ala kulli xaal inu dheereeyo salaada subax alqiraa'atu fi sunnati alfajri qiraa'ada la akrinayo sunnaha subxii la akrinayo labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya qiraa'ada lagu akrinayo halkana sheikhu kaga hadlaya wa ama qiraatuhu akhrinta nebiga sala allahu alayh wasalam miyaa uu qur'aanka akhrinaayo fii ragcatay sunnati alfajri sunnada subxi labadeeda ragcadood ee gudaheeda uu ku akhrinayo fa kaanat waxay ahayd khafiifatan jiddan mid aad iyo aada khafiif u ah oo aan u dheerayn bay ahayd ee aada u gaaban xataa ina caaishata radia allahu canha wax kale iska daayiya caaisho ilaa raalliha ka noqdee kaanat waxay ahayd taquulu mid tidhaahdaa hal qara'a fiiha biummi alkitaab talow ma ku akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam faatixadii ma ku akhriyey dedejinta uu nebigu dedejinayo khafiifinayo daraaddeed baa waxaabay istidhi nebigu sala allahu alayh wasalam talow miyaanu ku akhriyin faatixadii kollayna faatixa la'aani maba jirto dee salaadda baan ansaxayn haddaan faatixa la akhriyin haalib ahaanna nebigu sala allahu alayh wasalam wax kaluu ku dari jiray laakiin waxaa laga tilmaamayaa qiraa'o dheer inaanu samayn jirine markuu faatixada akhriyo oo deg deg u akriyo inuu markaa qiraa'o kaloo gaaban inuu raacin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yaqra'u mid ku akhriyaa waa labadii ragcadood ee salaadda subax ka horreeyaye bacda alfaatixati faatixada dabadeed wuxuu akhrin jiray fi luulaa minhuma ragcadda koowaad ee ka mida labada ragcadood ee subaxa ka mida wuxuu ku akhrin jiray ragcadda koowaad aayatan quluu aamanna biاllahi wama unzila ilayna aayadda suuratu ali cimraan ku jirta ayuu faatixada dabadeed akrin jiray ragcadda koowaad quluu aamanna biاllahi wama unzila ilayna ilaa u aayad ilaa aakhiri alaayati ilaa aayadda aakhirkeeda laga gaadho u dhammeeyo wa fi lukhraa ragcadda labaad gudaheedana wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawaa'in baynana wa baynakum markuu faatixada akhriyo dabadeed wuxuu akhrin jiray aayaddaa kale aayadda hore waxaan u jeedaa quluu aamanna biاllahi wama unzila ilayna wa aayat lbaqara aayadda marka aayatu lbaqara ee quluu aamanna billahi aayaddaasu akhrin jiray ee jiska in yar ka horraysa ragcadda koowaad taasuu ku akhrin jiray ragcadda labaadna wuxuu ku akhrin jiray قل ya أهل alkitaabi tacaalow إلى kelimatin sawaaءin baynana wa baynakum ilaa aakhirihi faatixada dabadeed aayaddaa suuradda aali cimraan ku jirta ayuu ku akrin jiray xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa rubamaa qara'a waxaa laga yaabaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu akhriyo inuu marmar akhriyo ayaa dhacda bedelahaa bedelkeeda inuu akhriyo falama axasa ciisa minhum اlkufra ilى akhiri اlaayati aayadda aalu cimraan aayadda inuu ku bedelo aayadda kale aalu cimraan ku jirtaa inuu ku bedelo ilaa akhiri اlaayati ilaa aayadda akhirkeeda laga gaadhaayo wa axyaanan marmarka qaarkoodna yaqra'u nabigu salى اllahu alيyه wasalam uu akrin jiray qul ya ayuha alkaafiruuna fi lulaa qul ya ayuha alkaafiruun wuxuu ku akrin jiray ragcadda koowaad ayuu faatixada dabadeed akrin jiray wa qul huwa allahu axad qul huwa allahu axadna wuxuu ku akrin jiray ragcadda labaad fi lukhraa ragcadda dambe ayuu ku akrin jiray faatixada dabadeed waa sunnaha subaxa ka horeeya marka haddii aanu ruuxu aayadaha kale aanu qaybsanayn inuu waxa weeye ragcadda koowaad markuu faatixada akriyo qul ya ayuha alkaafiruun inuu akriyo ayaa fiican ragcadda labaadna markuu faatixada akriyo waa sunnaha subxi weeyaane inuu qul huwa allahu axad akriyo ayaa fiican hadduu markaa aayadaha kale qudhooda qaybsan yahayna mar marka qaarkoodna inuu kuwan ku akriyo yacni labada suurat likhlaas oo qul yaa ayuha alkaafiruun ama suurat lkaafiruun suurat likhlaas lafteeda waa la yidhahdaa waayo iyada lafteeda waxay ku saabsantahy yani ikhlaas alcibaadati lilah in cibaadada ilahay loo saaf yeelo iyo qul huwa allahu axad qul huwa allahu axadna waa suurat likhlaas iyaduna waxay ku saabsan tahay ikhlaasu اlictiqaadi walcibaadati lilahi macan cibaadada iyo ictiqaadkaba in ilahay loo saaf yeelo marka labada aayadood hore aynu soo marayna iyaguna waxay ku saabsan yihiin labada nooc ee tawxiidka ay ku kala saabsan yihiin aqulu aamana biاllahi wama unzila ilayna wuxuu ku saabsan yihiin twxiid alrububiyati walasmaai wasifaat ama twxiid اlictiqaad qul ya ahla alkitaabi tacaaluu ila kalimatin sawaءin baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayئa walaa yatakida bacduna bacضa arbaba min duni illah alaaya waxay iyaduna ku saabsan tahay ikhlaas اlcibaadati lilah oo twxiid اluluhiya ayay ku saabsan tahay wa kaana wuxuu ahaa nabigu salى اllahu alayh wasalam yaqulu mid yidhaahda ayuu ahaa nicma suurataani huma yacni labadan suuradood ayaa suurada ugu wanaagsanaaday oo ugu nicmo lahaaday labada suuradoodna waxaa loo jeedaa yani qul ya ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad wa samica xadiiskana waxaa soo wariyey xadiiska hore ee labada suuradood inuu ku kala akhriyey waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey inuu nicma suurataani humaa yidhina waxaa soo wariyey ibnu maajah iyo ibnu khusayma wa samica waa maqlay nebigu sala allahu alayh wasalam rajula nin buu maqlay ninkaasoo yaqara u akrinaya assuuraة aluulaa suuradda koowaad waa qul yaa ayuha alkaafiruun weeyaane ku akrinaya في rakcati اluulaa ragcadda koowaad ku akrinaya ee sunnaha subxi faqaala wuxuu yidhi hada cabdu aamana birabbih haadaa cabdun kani waa addoon aamana rumeeyey birabbihi rabbigii rumey uma qara'a markaasaa ninkii wuxuu akriyey asuurata athaaniyata suuradda labaad buu ku akriyey fi rakcati اlukhraa ragcaddii dan buu ku akriyey ee sunnihii subaxa faqaala wuxuu uhi nabigu salى اllahu alيyه wasalam haada cabdu carafa rabbahu kani waa addoon gartay rabbigii xadiidkaana waxaa soo wariyey طaxaawi iyo ibnu xibbaan ayaa soo wariyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey xaafid ibnu xajarna wuxu uhi waa xasan marka ammaanta uu nebigu ammaanay labadan suuradood oo uu yihi nicmo suurataani huma waxay laga qaadanayaa boorrin laynagu boorrinaayo akhrintooda akhrinta ninkaasi ku akhriyey labada ragcadood ku kala akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad oo ta hore markuu ku akhriyey ragcadda koowaad uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam kani waa addoon rumeeyey rabbigii markuu ragcadda labaad ku akhriyey suuradda labaadna inuu yidhi kani waa addoon gartay rabbigii taasina waxay ku tusinaysaa fadli gaara inay leedahay akhrinta lagu akhriyo sunnaha subxii labada ragcadood lagu kala akriyo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad faatixada dabadeed lagu akriyo laakiin ragcadda koowaad lagu akriyo qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna lagu akriyo qul huwa allahu axad salaatu duhri halkana wuxuu sheekhu kaga hadlayaa salaada duhur wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akriya buu ahaa fi rakcatayni aluulayeyni labada ragcadood ee hore ee duhurka ka mida wuxuu ku akrin jiray bifaatixati alkitaab aanka faatixadiisa wa suuratayni iyo laba suuradood buu ku akhrin jiray oo ragcadda koowaad faatixada iyo suurad buu ku akhrin jiray ragcadda labaadna faatixada iyo suurad kale ayuu ku akhrin jiray wa yutawilu fi luulaa maa laa yutawilu fi athaaniya nabigu sala allahu alayh wasalam waa dheerayn jiray fi luulaa ragcadda koowaad qiraa'ada uu akhrinayo ayuu dheerayn jiray maa laa yutawilu fi athaaniyati ragcadda labaad inaanu dheerayn ayuu ragcadda koowaad dheerayn jiray ragcadda koowaad baa sii dheeraan jirtay xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yutiiluhaa mid dheereeya buu ahaa qiraa'ada marka uu ku akrinaayo salaada duhur xataa annahu kaanat salaatu duhri tuqaamu ilaa marka ay ka ahayd salaada duhur mid la qiimo oo fayadhabu uu tago addaahibu ka tegaya ila albaqiici xabaalaha intii ka ahaatay uu tegi jiray xabaaluhu masjidka kama fogeyn kollay sidaa haddaba lagu arkaayo oo marka madiine la tago la arkaayo baqiica iyo masjidku waa isu dhowaayeen oo masaafo yaroo aan yacani weyneyn baa udhaxaysa loomana jeedo xabaalaha korkooda inuu ruuxu xaajada ku gudanaye waxaa laga tilmaamayaa mawdic la siman ama u dhigma ayuu ruuxu tegi jiray laakiin ma aha in waxa weeye istijada in marka xabaalaha lala doonan jiray loogama jeedo fayadhabu waa tegi jiray eddaahibu ka tegayaa marka salaada duhur la qiimo ila albaqiici baqiic meel la mida ama la siman ayuu tegi jiray oo fa yaqdii wuxuu ku soo gudan jiray xaajatahu dantiisu ku soo gudan jiray oo waa ku soo istijoon jiray uma ya'tii dabeedna wuxuu iman jiray ruuxu manzilahu gurigiisa ayuu iman jiray gurigiisa markuu ku soo noqdo uma yatawada'u dabeedna waa weysaysan jiray uma ya'tii dabeedna waa iman jiray wa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasul iyadoo rasuulkii ilaahay fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad uu ku jiro mima yutiiluhaa dheeraynta uu dheeraynayo daraaddeed weli ragcaddii koowaad uu ku jiro ayuu kusoo gaari jiray xadiidkana muslim baa saxiixa kusoo wariyey oo saxiixu muslim buu ku sugan yahay salaaddii duhur inta la qiimo ayaa mid saxaabada ka midii korka u bixi jiray oo suuliya guryuhu ma lahaan jirin dabeedna halkaasuu ku soo gudan jiray dantiisoo soo istifjoon jiray waa soo noqon jiray gurigiisuu ka soo weysaysan jiray nebiga wuxuu ku soo gaadhi jiray ragcadda koowaad salaadda duhur buu ku soo gaadhi jiray oo iyadoo qiraa'adu ay siri tahay ba haddana uu nebigu sidaa u dheerayn jiray wa kaanuu waxay ahaayeen yadunnuuna qaar maleeya annahu yuriidu bidaalika inuu sidaa nebigu uga jeeda ayay u malayn jireen an yudrika annaasu inay dadku soo gaadhaan alrakcata aluulaa ragcadda koowaad inay soo gaadhaan inuu uga jeedo abu daawuud baa soo wariyey ibnu khusayma sanadkiisuna waa saxiix wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk